bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllahi اlأmin wعlى alihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثnii jamcu min الshuyuuخi akhiruhm shaykhuna الshaykhu صaalح bn cbd لlah الcusaymin غafar allahu lah wlahum jamiعa biisnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cuyayna can arn dinar can abi qamuusa mowla cabdillahi bn camr اlcaas can cabdillahi bn camr اlcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi waalihi waslem alraaximuuna yarxamuhum الraxman irxamuu man fi lardi yarxamkum fi الsma wmin raiq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biqra'ihim usul mutun khasatan usul xadiid mustafa warasuul mujtaba sala allahu calayh wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin liyafuuzu bisacaati alcajl walaajil fahada huwa almajlis athaalith cashar min majaalisi iqra'i wa sharxi kitaabi macaalim suna nabowiya fii leylat alaxad athalaathiin min shahri dilqicda caami alfin warbacumi'a wa tiscin wa halaathiin hijrat mustafa sala allahu calayh wali wasalam wayumkinu ayda an yakuuna alyowm alwal min dilxija walcilmu cinda allahi caza wajal habeenkan waa habeen eh, axad ah soddonka dilxija dilqicda amaba kowga dilxija labadaba waa suuragal kun afar boqol sagaaliyo sanaod ugu jirna nabigeena calayhi salaatu wasalaam waana majliska saddexiy tobanaad ee majaalis dulmarka sharxa kooban ee kitaabka macaalim sunna nabowiya waxaan kusoo jirnay kitaabu liimaani bilqadar qadarkii ilaah subxana wa tacala wuxuu qadaro ama shar ha ama khayr ha noqdeena in sidii sideeda loo rumeeyo wixii kusoo arooray oo adilo ah ama axaadiida nabigeena sal alla alay slam ayaan kusoo dhex jirnay qaybo ka mid ah xadiidka laba boqol iyo lix iyo kontonaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay cabdiraxmaan sakhri dowsi radia allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi abu hurayra qala rasuullah nabiga alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi waali lamaa goortii khalaqa allaahu allaweyne u uumay aadama nebi aadam markuu uumay oo wanafakha fiihi ruuxa ruuxda uu ku afuufay iyo nafta uu ku afuufay catasa wuu hindisay hindisho ayuu yidhi fa qaala markaasaa wuxuu yidhi nebi aadam calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam alxamdu lilaah ilaahay ayaa mahadsan faxamida allaha allaweyne ayuu ku mahadiyey biidnihi idinkiisa ayuunu ilaahay ugu mahadiyey subxaana wa tacaala faqaala markaasa wuxuu yidhi lahu rabbuhu rabbigiis wuxuu ku yidhi yarxamuka allaahu yaa aadamu aadamow allaha kuu raxmado intaas ayuu rabbigan ku yidhi subxaana wa tacaala kadibna rabbi wuxuu yidhi idhab waxaad aadaa ilaa ulaa'ika almalaa'ika malaa'igtaas kuwa ah aad weeyaan ilaa malaa-in koox oo minhum iyaga ka mid juluusin afa fadhiyo ayaa wuxuu yidhi malaa'igtaas u tag halkaa joogta faqul kadibna waxaad tidhahdaa assalaamu calaykum nabadgelya ha ahaato qaaluu waxay yihahdeen wacalayka asalaam waraxmat ullah dushaada nabadgelye aadna haata iyo naxariista alle uma intaa kadibna rajac wuxuu laabtay ilaa rabbi rabbigiisu nabi aadam u laabtay calayhi wa nabiyina salaatu wasalaam fa qaala kadibna wuxuu yihi rabbigan subxaanahu wa tacaala ina haadihi taasayto assalaamu calaykum ah taxiyatuka waa salaamtaada iyo wa taxiyatu baniika wiilashaada iyo ilmahaada salaamtooda weeyaan caruurtaada salaamtooda baynahum ay dhexdooda isku salaamaan saas weeyaan salaamta assalaamu calaykum arinta aad tiri oo ayagana malaaigta ay kugu jawaaban wacalaykum assalaam ama wacalayka asalaam waraxmatullah waxaa weeyaan waa salaamtaada iyo salaamta wiilashaada iyo gabdhahaada iyo ilmihii faracaada salaamta ay isku salaami doonaan weeyaan fa qaala allahu lahu alla ka dabina wuxuu u yidhi wayadaahu labadiisa gacmoodna rabbigan subxaanahu wa tacaala maqbuudatane ay laaban yihiin ay laaban yihiin qabdigaas siduu yahay iyo dariiqadiisa iyo annaga ma naqaano bal yadaahu mabsuuطataan yunfiqu kayfa yashaa waa tii rabbigan u yidhi subxaana wa tacaala markuu rabbigan ka warramayay bixinta uu khayrka bixiyo iyo deeqsinimada rabbigan subxana wa tacala iyo karamkiisa ullat aydiihim waluucinuu bima qaaluu nimanka yahuud ahaa waa tii iyaga markay alla ku cambaarayeen rabbigan subxaana wa tacaala wa qaalat alyahuudu yadullaahi maqluula yahuud waxay yihahdeen gacanta alle way xihan tahay oo waxay kala jeedaan marka bal yadaahu mabsuudataan yunfiqu kayfa yashaa waa tii rabbiga yidhi subxana wa tacala gacmihiisa labadiisa gacmood way muxuu ahay furan yihiin way fidsan yihiin si alla sida rubun rabbigan waxu bixiya subxaana wa tacaala marka qabdigan marka arrin ku saabsan bixin iyo bixid la-aan ma ahan arrin bixin iyo bixid la-aan ku saabsan ma ahan laakiin nabigeena sal allah alay slam wuxuu ka warramayaa in uu muxuu ahaa arrin baa ka imaan doonta marka qabdigan marka arrin waxbixin ku saabsan ma ahan marka aayaddaas iyo hadalka yahuudda ay yidhaahdeen iyo muxuua xadiidkan isdiidda ma lahan weeyaan wax isdiiddaa ma lahan kadibna ina haadihi tan taxiyatuka wa taxiyatu baniika baynahum faqaala allahu lahu alla wuxuu yidhi wayadaahu labadiis gacmood maqbuudataani ay muxuu ahay laaban yihiin ama ay daboolan yihiin saas muxua u laaban yihiin sidaa yihiin de ilah baa ogsoon lakin ariiqada laabnaanta waxaa naqaano waa laakiin kayfiyada ay tahay teenaan ma abadan teenaan hadda saa u laabayno maya lama dhihi karo abadan qabdigaas ilaahay gacmihiisa ay qabdiga ku jiraan isaga unbaa yaqaan rabbigan subxaana wa tacala annaga kama hadli karno lidalika culimada in badan oo ka mid ah waxay diidaan markii laga hadlaa waxaa weeyaan in xataa ishaarada oo qofka maqbuudatan oo kale am mabsuuataan oo kale saas in qofka gacantiis u yidhaahdo culimada qaar ayaa hataa karaahiyeystay waxay ka baqayaan in gacantaas aad fidinaysa ama aad laabayso tashbiih meeshaas uu ka imaaday qaar diidayaan hataa ay diidayaan marka ilahay baa ogsoon subxaana wa tacaala sida qabdigaas uu yahay laakiin qabdiga agtanaga annaga wuxuu waa naqaanaa laakiin tan allah annaga to aan naqaana waxbana kama ogin to aan naqaanama waxbana kama ogin kadibna ikhtar wuxuu dhahayaa rabbiga subxana wa tacala ikhtar dooro ayuhumaa labadan gacmood tii aad shita doonta dooro weyaan labadan gacmood mid all midaa rabta doora qaal wuuu yidhi waxaan doortay nabi aadan baa dhihi yamiina rabbii rabbigay midigtiisa ayaan doortay wakiltaa yadaya wakiltaa yaday rabbi rabbigay labadiis gacmood mid kastana yamiinun midig weeyaan mubaarakatan weliba barakaysan saas ayuu nabi aadam ku dhawaaqay calayhi wa calaa nabiyina asalaatu wasalaam uma intaa kadib ama wakiltaa yaday rabbii yamiinun mubaaraka ama hadalka nabigeena ka dhig alayh slat slaam uma kadib basaahaa wuu fidiyey faidaa fiiha gacantii waxaa ku dhex jirtay muxuu ahaa aadamu nabi aadam iyo wauriyatuhu iyo waduriyatuhu iyo caruurtiisa ku dhex jira gacantii rabbi subxana wa tacaala qabdiga eh, ku jirtay amaba laabnayd markii la fidiyey nabi aadam iyo carruurtiisa ayaa ku jiro fa qaala wuxuu yidhi ay rabbi rabbiyow ma haaulaai kuwan maxay ahaayeen nacam fa wuxuu yidhi haaulaai kuwan duriyatuka oo carruurtaada faida kullu insaanin waab faida waaba iyadoo kullu insaanin mid la arka iyo insaan la arka maktuubun uu qoran yahay cumruhu ama cumruhu cumrigiisa bayna caynayhi labadiisi indhood bartamaho bartamahood waxaa kaga qoran inta u udhexaysa dadiisa ayaa kaga qoran inta uu noolaan doono ayaa ku qoran o faida fihim waxaa ku jira rajulu nin oo faidaa fiihim waxaa gudaheeda ku jira rajulu nin adwahum aw adwaahum ugu muxuu ahaa qurux badan aw min adwa'ihim ama ku ugu qurux badan ka mid ah ayaa ku jira qaala wuxuu yidhi yaa rabbi rabbi o nabi aadam baa man hada ninkan quruxda badan ku ahaa qala wuxu yidhi ibnuka daawuud waa wiilkaadi daawuud daawuud waxaa weeyaan nabi daawuud weeyaan qad katabtu lahu waxaan u qoray cumra arbaciina sana afartan sana inaad jiri oo afartan sana kadib aad dhiban ayaau qoray wyan qaal uu ya rab rabbiyow zidhu fii cumrihi cumrigiisa u kordhi oo afartanka u dhaafi qaal wuxuu yidhi daaka aladii eh, katabtu lahu kaas waa kii aan qoray afartankaas inuu mxuu ahaa jooga unbaan u qoray qaal wuxuu ay rabbi rabbiyow fa innii aniga qad jacaltu lahu waxaan u yeelay oon u gooyey min cumrii cumrigayga sitiina sanatan lixdan sanaan ugu jiray aniga kun sano ayaan jiri lahaye lixdan sana isaga loo gooyo qaal wuxuu anta adiga wadaaka adiga iyo hawlkuu taalo markaas haddii ay saas tahay waaya haddii a rabto in lixdan looga jara cumrigaaga hayuhay ha ahaato qaal wuxuu yidhi uma kadib uskina aljanata janna nabi aadam la dhex oo deegaan looga dhigay maa sha allahu allo intuu doona uma intaa kadib uhbita minha waa laga soo hoobiyey waa qisadii aad taqaaneen dhirarka badnayd oo ibliis iyo inta khiyaano iyo makri u maray ilaa nabigeenna nabi aadam abuna iyo umuna xawaa labadiiba dhulka la soo dejiyey shayaan iyo la soo raaciyey oo dhammaantoodba dhulka ihbita minha la dhulka la wada keen dhammaantood <clears throat> waayahay uma intaa kadib hubita minha waa laga soo dejiyey fa kaana aadamu aadamu nabi aadam wuxuu ahaa bacdu intaa kadib amaba fa kaana aadamu nabi aadam wuxuu ahaa yacudu mid u tiriy linafsihi naftiisa kunkii sanoo loo sheegay tirsanaya marka wuu tirsanaya kow qaala wuxuu yidhi fa ataahu malaku lmowt markii ay inti dhammaatay sagaal boqol iyo iyo afartank marki ay dhamaatay fa ataahu malaku lmowt malakumowt ayaa u yimid fa qaala wuxuu ku yidhi aadamu nabi aadam qad cajalta waa soo dedejisay inaad nafta iga qaado kunkii sanoo la gaar soo degdegtay qaal wuxuu qad kutiba eh, qad kutiba waxaa lii qor aniga alfu sanatin kun sana qaal wuxuu yidhi balaa walaakinaka adiga jacalta waxaad u yeeshay libnika wiilkaaga daawuudda sitiina sanatan wiilkaada muxuu ahaa nabi daawuudaha ee lixdan sana eh, u yeeshay ood u goysay fajaxada kadibna nebi aadam wuu diiday malakulmowd uu la murim wuxuu yidhi sheekada iga jooji fajaxadat duriyatuhu caruurtiisana waa diideen ayna oo diidmadii ay ku raaceen wa nasiya nabi aadam wuu hilmaamay fa nasiyat duriyatu caruurtiisana way hilmaameen qaala wuxuu yidhi min yowmi idin maalinta iyada laga soo bilaabo ayaa umira lisfaray bilkitaabi in wax la kala qorto iyo washuhuudi iyo in madqaatigeliyo xataa daynti yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajali musaman maalinta wix kasoo soo dambeeya ayaa in la kala qorto wix xuquuq ah iyo wix ballanqaadi howlahaasa ah ah ayaa laisfaray weyaan marka eh, cumriga iyo khalqiga dadka sidii loo khalqay ayaan kusoo jirnay abuna aadam in kun sana uu marka jiray oo kun sana muxuu ahaa eh, dhammaystay ayaa eh, xadiidkan laga qaadana imam tirmidi xadis soo sar adii xasan saxiix weyaan waxaad eegta ayuu imaamka leeya xafidahullah xadiidka laba kun iyo sagaashanaad dikr carshi carshiga alle sheeko laga sheekeeyo sidoo kale waxaad eegtay saddex kun iyo shan boqol iyo ko iyo afartan fii khalqi aadama nabi aadam abuurkiisii sidii loo uumay ka eeg ku leeyahay baabu shayaani baabkan wuxuu baab u yahay ashayaan shayaanka iyo wa fitnatihi fitnadiisa annaas dadka u fidnaya ayuu baab u yahay weyaan waa yahay xadiidka laba boqol iyo toddobiyo kontonaad can jaabir bn cabdillahi waxa lg radi allahu tacala an arda qala wuxuu yidhi jaabir qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal l slm ina ibliisa ibliis yadacu wuxuu dhigi carshahu korsigiisa korsigiisa boqortooyada wuxuu dhigani cala almaai biyo badda ayuu saarani weyaan bada dusheeda ayuu mxuu ah fadhiisani ood kursigiisa dhigani weyna ood ka xukumaayey uma intaa kadib yabcau wuxuu diri sarayaahu ciidamadiisa iyo gaadiiladiisa ayuu dirayaa si dadka ay usoo lumiyaan faadnaahum kan ugu dhowaanta badan minhu xaggiisa mansilatan xagga booska iyo sharafta kan ugu dhowaanta badan ood soo dhoweyso acdamuhum waa kan ugu weynaanta badan fitnatan inuu dadka soo fidnayo ama ha gaaleeyo ama dembi ha ku rido iyo macaasi kan dadka ugu fidnada badan ama dadka isku diro kaas ayaa agtiisa ugu dhowaan badan oo agtiisa lasoo fadhiisaya weyaan o yajiu kadib waxaa imaanaya axaduhum abaaliista yaryaraa iyo shayaaiinta yaryaraa midkood ayaa imaanaya yajiu waxaa imaanaya axaduhum midkood fayaquulu kadibna wuxuu dhihi facaltu kada wa saas ayaan yeelay oo saas ayaan yeelay dembi ayuu sheegi ood muxuu qofku riday fayaquulu wuxuu leey maa sanacta shayan waxba maadan qabanin qaala wuxuu yidhi uma yajiu waxaa imaanaya axaduhum midkood fayaquulu wuxuu dhihi maa taraktu kamaanan tegin xataa faraqtu ilaan kala geeya baynahu asiga dhexdiisii wa bayna imraatii haweenaydiis waan isku diray furiin ayaa dhacya way kala tageen qaala wuxuu yidhi fayudniihi minhu xaggiisu usoo dhoweynaya wayaquul wuxuu dhihi nicma anta nicma anta adiga ayaa muxuu ah wanaag badnaaday nin fiican oo wanaag badan ayaa ta agtiisa soo fadhiisanaya xadiidkan waa xadiista runtii aad iyo aad in dadka reerahala iyo dadka waxgaradka ah iyo dadka akhyaarta ah iyo rag iyo dumarba aad iyo in loogu baraarugsaana ibliis qof qof soo dili ayaad keenayaan waxmaa samayno dhihi qofuu qof muxuu ahaa ku diri dil xataa mararka qaar zina laakiin labadan reer ama labadan muxuua qof oo kala guurtay ayaad qofki ku qaadanaa jago weyn iyo bilad ayaa lagu siinaya ibliiski oo ibliis korsiga agtiisii lasoo fariisin oo waxaa la dhihi nicma anta adiga ayaa nicmo lahaaday oo wanaag badnaaday maxaa loo dhihi marka sababtu waxay tahay reerkaas duma wax badan baa ka ratimi aad u weyn tan koobaad haweeneydi waxay noqonaysaa armala armala waxa weeyaan dhowrsanaantii iyo cifadii ay ninkeeda ku qabtay meeshu waa ka baxaysaa ninkani sidii oo kale wuxuu noqonaa nin xaslaana oo xaslaana ku dhici oo cifadii waa ka baxaysaa waa kow tan labaad gurigaas guri muslim ayuu ahaa oo sadaqada iyo khayrka iyo wanaagga iyo ziyaaraadka iyo dikriga allah wanaag ayaa ka socday meeshii waxaa weeyaan waa baabaayaan sidoo kale meesha awlaad ayaa joogtay watan ugu daranba awlaad ayaa meesha joogtay awlaaddii ayad ahayd marka waa la kala jiidanaya inta badan awlaada saaqido inta badan kuwa dee waalid lah saaqido waa jiraan laakiin inta badan awlaada saaqida oo muxuu ahaa segseega noqda oo tacliillaanta ay ku dhacda oo mujtamac culayska ku noqda inta badan waa faamilka kala taga oo kala guura ilmahooda inta badan kuwa fiican waa jirayaan laakiin inta badan kuwaas weeyaan marka meesha ayada marka mafaasida ka dhalanaysa hal mafsada ma aha mafaasid aad u badan ayaa ka dhalanay haddii marka reerka waxaa weeyaan reeraha dhan ay saa burburaan marka dee ibliis meeshuu raba waaba la aaday mogta gabdhihiiyaa fasaadi tusaale ahaan wiilashiyaa fasaadi islaantiyaa fasaadiyaa laga yaabaa ninkii alla ina fasaad laga yaabaa meelo badan wahaa kada marka waxyaabahaasoo dhan darteed ayaa waxaa marka muhiim aad u ah in reeraha inay ishaystaan lagu dadaalo aad iyo oo reerka in alla intii xataa muxuu aha waxyaabaha qaar la dabooli karo la daboolo oo iyagoo xataa mararka qaar isfuray laga shaqeey in laisku soo celiyo haddiiba aynan dhammaanin intii diinteenna eh, samxiga ah ay noo ogolaatay ayba dhammaanin oo muxalilka laiska ilaaliyo aba haday dhamaato muxalil i lama geli kara taas lama ogola laakiin fii xuduudi sharci in intay waxaan dhicin ka horan aada loo gala waxaa weeyaan markii ay dhacdo kadibna aada iyo aad looga shaqeeyo reerahaas inay muxu ah dib iskugu soo laabtaan waa wax aada u khayr badan weeyaan xadiidka laba boqol iyo sideed iyo kontonaad wa canhu waxaa lagu wari jaabir bn cabdillah radi allahu taala arda qala wuxu uhi jaabir samictu nabiya nabigeena ka maqlay sal slm yqul isagoo leh ina shayaana shaydaanka qad ayeysa wuxuu ka quustay an yacbudahu lmusaluuna dadka tukada inay caabudaan fii jasiirati alcarab jasiirada jasiirata carab loo yaqaano gudaheeda inay ibliis caabudaan dadkan dukana wuu ka quustay taas ayada markuu ka quustay laakiin meel kale u aaday marka warka lagu laabay wuxuu ku guuleystay fi taxriishi inuu iscolaad huriyo ama isku fitneeyo inuu isku dira baynahum dhexdooda ayuu ku guuleystay hadaba bal arka carab dhibka haysta arab qatar iyo sacuudiya isku dhegan waxaa isku dhegan muxuu ahay eh, suuriya iyo iyo lubnaan iyo muxuu ahaay ciraaq iyo iraan iyo muxuu ahaa khaliij iyo wax un saas iyaga um, dhexdooda suuriyaankisa ay isu galeen waad aragtaa wahaakada yacni waa iyagayaa laisku balaayey fitna iyagaa laisku imtixaamo annaga sidaan hayst annaga laftanaga waxaa weeyaan carabti inaan laga yaabao <laughs> beladaan hayst inay taas nooceedata laga yaaba ay halkan usoo gudubtay marka ibliiskii in la caabudo oo isaga ilaahay laga dhigto waa adkaatay waa muxuu ahaay wuu ka quustay laakiin inuu isku fidnaya aad bay ugu fududaatay weyaan xadiidka laba boqol iyo sagaal iyo kontonaad can sabrata waxaa laga wariyey ibn abi faakihin alasadi naziil kuufa radi allahu taala arda saxaabigaas qaala wuxuu yidhi saxaabigaas samictu rasulah rasulka al ayaan ka maqlay sal slm yaquul isagoo le ina shayaana shaydaanka qacada wuxuu fadhiistay libni aadama ibni aadam wuxuu fadhiistay biatruqihi jidadkiisa u fadhiistay jid kastood maray ayaad u fadhiistay salaadaad u socotaa wuu ku fadhiisanaa waxaad u socotaa mxuuha qaraaba salaam wuu ku inaad maxaa weyaan cilmi soo barat waa fadhiisana marka albaab kasta iyo jid kasta oo khayr ayuu ibliis u fadhiisanaa qofkii inuu ka leexiyo ina shayaana shayaan wuu fadhiistay libni aadam wuxuu fadhiistay biatruqihi jidadkiisa ayuu fadhiistay fa lahu wuxuu u fadhiistay biariiqi islaami islaamnimada jidka loolagaga leha ayuu fadhiistay fa qaal wuxuu yidhi tuslimu miyaad islaamaysaa wa tadaru miyaad isaga tagaysaa diinaka diintaada iyo wa diina aabaaika aabayaalka diintooda iyo wa aabaa'i abiika aabbaha aabbayaalkii diintooda miyaad ka tegaysaa oo diin cusub gelaysaa halkaasuu fadhiistay o facasaahu muminkii iyo ibn aadamka ku casi ninkiio fa aslama wuu islaamay wuu islaamay o uma intaa kadib qacada la wuxuu fadhiistay biariiqi hijrati ariiqi hijrada loo aadaayay ayuu ufadhiistay oo faqala wuxuu yidhi ay atuhaajiru miyaad haajiraysaa watadacumi isaga tegaysaa ardaka dhulkaagi i wasamaka samadi dhulkaada mxuua dushiisa miyaa iskaga tegaysaa wadankaadi miyaad ka dhaqaaqaysaa wainamaa in kale ma ahane maalu muhaajiri qofkii hijrooda oo hijro u bax wuxuu la tooyahay ka maali farasi faras oo kale oo fi iwali jeraarsan xerag lugta dheer lagaga xiray oo kadibna aan meel aadi karin nin un xiran ilaa hantidaadida ka tagtay caruurtaada inaad ka tagta laga yaaba dadkaaga tolkaada ka dhexbaxday wamaa ilaa daalika marka qalbigaaga intubu soo jiri marka maxaa kugu wata cadaabkaas dhibaatadaas cadaabka dhibata maxaa kugu wata markii jira iska daa saasuu kula talinaya facasaahu uu ku caasiyo fahaajara wuu haajiray uma intaa kadib qaacadalo wuxuu fadhiistay biariiqi aljihaad ariiqa jihaadka loo marayay ayuu u fadhiistay faqala wuxuu tujaahid oy atujaahid war miyaad jihaadaysaa fa huwa isaga jahdunafsi nafta oo dhibaatay iyo walmaali maalka oo la dhibaateeya jihaadka lagu sheegay ma wax kala fatuqatilu kadibna waa dagaalamaysa oo fatuqtalu waa lagu dili marka lagu dilana fatankaxu waxaa la guursanay almaratu haweentaadii ayaa la guursanay ama haweentii waa laga guursani wayuqsamu lmaalu maalkaadina waa la qaybsani iyo maalkii waa la kala qaadani maxaa ku wata waxa facasaahu wuu ku casiyo fajaahada wuu jihaaday ibni aadankii faqaala rasu rasulka wuxuu yidhi sal slm faman facala dalika arrinka qofkii sameeyo kaana waxaa ahaaday xaqan xaq cala allah alla weyne caza wajala an yudkhilahu ljanata janna inuu rabbigan geliya subxana watacaala waman qutila qofka la dila kaana waxaa ada xaqan xaq cala allah alla weyne an yudkhilahu ljanata janna inuu geliyo wain ariqa hadduu biyo ku dhex muxua dhinto ood ku maashooda kaana waxaa ada xaqan xaq cala allah alla weyne an yudkhilahu ljana janna inuu rabbigan geliya subxana watacaala aw ama waqasatu ay muxuu aha tuurta ama ay ku oy qoorjibiso amaba ay ku istaagto kaana waxaada xaqan xaq cala allah alla weyne an yudkhilahu ljanna janno inuu geliyo marka qofkii jidki alla u tallaaba qaado oo allah subxaana wa tacaala amarkiisa qaato ibliisna ku caasiyo oo islaama oo haajira oo jihaada kadibna si alla suu ku dhintaba ilahay wuxuu ballan qaaday subxaana wa tacaala inuu janno galo saas ayuu nabigana cadayna sal alla l slm xadidkan alimaam nasaa'i ayaa soo saaray fii sunanihi sunan suqra weeyaane waana xadiid saxiixa waxaad imaamka egtaa ayuu leeyahay xadii saddex boqol iyo saddex kun iyo todoba boqol iyo todobaatan iyo todoba fii islaami shayaani nabiy sal slm shayaanka nabigeena cala sl inuu soo islaamay xadiidka cadaynaya waa noo imaan doona insha allahu tacala waxaa kaloo egtaa uu kuleeyahay xadiid kun sideed boqol iyo kow iyo todobaatan iyo xadiidka saddex kun iyo afar boqol iyo sideed fii ana shayaana yajri min ibni aadam majra dam shayaanka inuu ibni aadamka meesha dhiigga uu mara xididaha inuu dhex socdo ood waxaa weeye meel uu ka tegaya ayna jirin arinta ayada waxaa weyaan eeg ayuu ku leeyahay xadiikaas labada xadii saas ayay cadaynayaan baabu khalqi aadamiyi fii bani ummihi aadamiga ibni aadanka hooyadii calooshee hooyadii caloosheeda uumitaanka lagu uuma iyo maraaxish uumara iyo waxyaabaha la qori iyo waxaan la qorayn ayuu baabkan u baabyo weyaan xadiidka laba boqol iyo lixdanaad can cabdillahi bn mascuud waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qala wuxu uhi cbdillahi bn mascuud xadaanaa waxaa noo waramay rasuullah rasuulka alla noo warramay sala allahu caleyh wasalam wahuwa rasuulka allana asaadiqu mid run badana uu yahay mid run sheega uu yahay almasduuqu loona rumeeyo run buu sheegi annagana u rumaynayna dadkana u rumaynaya hay nabigeena wuxuu yidhi alai inna khalqa axadikum midkiin uunkiisa iyo abuurkiisa yujmac waxaa lagu ururiyaa lagu kulmiyaa fii batni ummihi hooyadii caloosheeda arbaciina yowman afartan maalmood wa arbiciina leylatan iyo afartan habeen riwaayo kale waxay ahayd nudfatan candhuuf ayuu ahaanaya candhuuf ayuu ahaanaya minadii ayuu sideedii ah, ayuu ku ahaanaya weyaan uma intaa kadib yakuunu wuxuu ahaana calaqatan in yar oo muxuu ahaa xinjir ah ayuu ahaanayaa milahu afartankaas oo kale in yaroo hi muxuu ahaa dhiig yara adag oo meel fadhiya ayuu ahaanaya uma intaa kadibna yakuunu wuxuu ahaanaya mudqatan saafin yar ama cad oo hilib ah, oo hilib ah, oo muxuua laf aanan lahayn ayuu ahaanaya mudda milahu intii oo kale uma intaa kadib boqol iyo labaatan maalmood weeyaan iyo habeen uma intaa kadib yubacuu ileyhi lmalaku malagi ayaa loo soo dira fa waxaa loo idmaa biarbaci kalimaatin afar kelimo oo fa kadibna wuxuu qori risqahu wax alla cuni doono wuu qori maanta risiq dartiis ayaa xaaraan loo geli oo dhibaato loola imaadi oo naf mararka loo dili oo ribo looga dhici oo dulmi loo geli wixiina waa qoran yihiinba waajalahu goortuu dhimana ayna waa la qori wa camalahu wax alle wuxuu qaban doonaa oo camal ah ama ha yaraadeen ama ha badnaadeena ama ha muuqdeen ama ha qarsoonaadeen waa la qori wa shaqiyun am saciidun mid duroobay am mid dhurdarsaday shaqiyun mid dhurdarsaday aw saciidun am mid duroobay shaqiga waa qofka ahlunaarka ah saciidkana waa qofka ahlu jannada ah nasal allah an yakun min ahli janna wanacuudu billahi min ahli naar uma intaa kadib yunfaqu fiihi ruux ruuxdii ayaa lagu faina axadakum midkiin layacmal wuu camalfali bicamali ahli janati ahlijanna camalkeeda ayuu camalfali xataa laa yakuuna intuusan ka ahaanin baynaha jannadii dhexdeeda iyo wa baynahu iyo isaga dhexdiisa ilaa diraacun ilaa qadra diraac dhowdon qadarkii mooyeen wax kale ay u dhinnayn fayasbiqu waxaa ka hormara calayhi isaga alkitaabu kitaabkii loo qoray intaa nafta lagu afuufin ka hor loo qoray ayaa ka hormara fayacmalu kadibna wuxuu ka shaqayni uu ku dhici bicamali ahli naari ahlunaar camalkiisa ayuu muxuuah la imaani fayadkhulu naar naarta alla ayuu geli ciyaada bilah marka camalkii xumaay isagoo ku jira ay nafta ka dhacaysa kadibna sidii ayuu ahli naar ku noqona ciyaada wa in axadakum midkiin la yacmal waa camal fale bicamali ahli naar camal ahli naar ayuu la imaanaya xataa maa yakuna intuusan ka ahlin beynaha naartii dhexdeeda iyo beynahu qofkii eh, bni aadanka dhexdiisa ilaa diraacun qadra diraac dhudhun qadarkiis mooyan wax kale usan udhexaynin faysbiq waxaa ka hormara calayhi dushiisa alkitaabu kitaabkii fayacmal wuxuu camal fali camal ahlijanati ahljana camalkeeda fayadhulaha wageli xadiidka wa muttafaqun caleyh marka xadiidkan waa axaadiista runtii qofka ibni aadanka ama ah, mararka qaar cabsi gelinaysa camalkan khayrka badan ayuu ku jiraa saan ayuu uxaadirayaa wanaagii ilaahay buu caabudaya subxana wa tacaala wuu ka baqayaa naartii ayuu ka baqi jannadii ayuu rajaynayaa wax alle wixii laga raba uu la imaanaya laakiin ishkaalka yeela kitaabkaasuu ka baqi kitaabkaas wladiina yuutuuna maa aatow waquluubuhum wajila waa marka wax loo baahanya yacni wanaagga ay la imaanayaan laakiin waxay leeyihin amaan linka aqbalin ama muxuu ahaa khaatimxumed idinku dhacdaa lidaalika khitaamka aad iyo aad bay culimmada ay ugu hadlaan in qofka ilaahi subxana wa tacaala inuu khayr ugu khatimo aad ugu dadaalo oo duca haduuba gacmaha kor u taago ood korba gacmaha u qaado wax alla waxaad weydiistaba inaan qofka usan hilmaamin inuu rabbigan subxana wa taala khaatimada u oo muxuu aha khitaam wanaagsan uu ku dhinto laakiin waxba cabsi badan yay jirin insha allahu tacala maxaa yeele waxaa noo imaan doonta in nabigeena calayhi salatu salaam uu caddayna ha la nin walba wixii muxuu ahay eh, loo qoray ayaa loo yasiray loo yasiraya laakiin xaaladahan dhacaysa oo qofkii inuu camal wanaagsan la imaanay oo jannadii uu ku geli lahaa kadibna loo leexina waxaa idinka bushi bixini xadiid noo imaan doono oo fii maa yadharu linnaas sida noo muuqata wa ku jiraa kan labaaduu ku jiraa kitaabuu akhrisanayaa diintii dadkii wacdinayaa khayrkuu la imaanayaa laakiin anaga sida noo muuqata inuu khayr iyo alla ula jooda ayaa noo muuqata fii maa yadharu linnaas laakiin isagii baabkaas baabkiisa maaha shaqo kale ayuu hayaa shaqo kale istutus dana kale daduqballo leeyahay wamaa ilaa daalika ha lagaa sheego wama baab kale ayuu ku jiraa marka waxaad marug mar kuu qaban haddii marba aad toosan tahayood salaada ilaahay aad ilahay darti u tukanaysa ood rabbi subxana watala darti u tukanaysa cabsi ma insha allahu tacala xadiidkaas ayaa marka badbaado ahoo nabigu wuxuu le alayhi salat slam fii maa yadharu linnaas si dadka u muuqata camalkaad camalfalaa muuqaalka hore hadda qof baa tukaniy hadduu qof muxuu ahaa tusaale ahaan lacag dayn lagu lahaa kadibna waxaa wey masaajidka intuu soo gala ninkii oo meelaha taagan u arkay kadibna ama meesha ku shaahi halkaa fadhiya hadduu mar waa lagu dhegi kadibna intuu masaajidka soo laabsato intuu yihahdo salaada iska tuka oo ninka kaga dhowma qalbigiisa salaad uma soo geli mogta annaga waxaa noo muuqata marka ninkii marka salaad unbuu tukadi uu wadi ninki de ilaa uu mxuu ahaa waqtiga tagaan u yaqaanaa laba sac saddex sacoo dambe ayuu ninkii meeshii marka salaada ku jiri xitaa inuu masaajid dhex fadhiya laga yaaba oodle ninkaan ha kaa tago salaadiiwadi annaga marka waxaa noo muuqata inuu qofka ahlusalaad yahay sooma fima yadharu aswa laakiin isaga baab kale ayuu ku jira oo nin muxuu ahaa dayn ku lahaa ayuu kaga badbaadaya marka camalkan marka qofka khaatumaxumida ku dhacaysa horaan ayay wax toosnayn horaan qalbigiisa ayaanan toosnayn shaqada u hay shaqo ilahay dartiis ahayd ma ahayn saasaa markaa lagu badbaadaya insha allahu tacaala xadiidka laba boqol iyo kow iyo lixdanaad can anas malik waxa lg radi allahu taala arda can nabi nabigan wuxuu ka wari sal sl qal nabigan wuxuu yidhi in allaha alla wakala wuxuu xil saaray biraximi raximta ilmaha lagu uuma oy ku dhex jiraan malakan malag buu uxilsaa rabbigan subxana wa tacaala yaquulu wuxuu dhihi malagi yaa rabbi rabbiyow ay huwa nudfatun waa canduuf wax meesha ku jira wuu ka ogsoon yahay laakiin wuu iska hadli wuu sheegi yaa rabbi rabbiyow mudqatun waa in yarow muxuu la calalin karo in yarow hilib weyaan fa idaa araada allahu alla weyne hadduu doono yaa rabbi rabbi nudfatun qayb yar candhuuf weyaan yaa rabbi rabbi calaqatun waa qayb yar oo muxuu ahaa dhiig fadhiya ah yaa rabbi rabbiyow ama xinjir waxaa tirahdaba yaa rabbi rabbiyow mudqatun waa in yaroo muxuu ahaa hiliba faidaa araada allah laweyn haduu doono an yaqdiya inuu taam yeelo khalqahu abuurkiisa raximkaas canuga ku jira in la taam yeelo khalqigiisa iyo abuurkiisa qaala wuxuu dhihi adakarun am unha qaala kan dhihi kee weyaan waa malagii adakarun ma laba oo ma ninba aw unha amas waa shaqiyun mid dhurdarsaday miya oo ahlnaar ah am saciidun mid dhuroobay miya faman risqu risqiisa rabbigu muxuu yahay walajalu ajashiisa maxay tahay fayuktabu yuktabu kadibna waxaa la qori fii baطni ummi hooyadii calooshiis isagoo ku jira ayaa loo qori weeyaan marka la qori marka shaqiyun loo qori ilaahay subxaana wa tacaala yaclamu maa kaan yaclamu maa kaan wamaa sayakuun low kaana kayfa yakuun ilaahay subxana wa tacala wax alle wixii ahaaday iyo wixii ahaan doona iyo siduu ahaan doona ilahi waa ogsayn subxana wa tacaala wax marka shaqii marka la qoraa addoonkan jidka admara ayaa la yaqaana ilahay wuu yaqaana subxana wa tacaala ilahay waxaa weye wamaa yaczubu can rabbika midqaala daratin fi samawati wa fi lard ilahay marka wax ka qarsooma malaha maadaama addoonkan asaga u khalqu u yaqaano inuu xumaantan ku dhici doono ayaa ilaahay u ogsoonyi saasaa shaqiyun lahu qori marka saas wa saas ilahay wax ka qarsoon marka lama arka lama arka weyaan waayahay baabu kitaabat alajaali walarsaq risiqa iyo ajasha qoritaanka la qora ayuu baabkan u baabay xadiidka laba boqol iyo laba iyo lixdanaad can cabdillahi bn mascud taala arda qala wuxu cbdillahi bn mascuud qaalat ummu xabiiba ummu xabiiba abi sufyaan ummi lmu'miniin radia allahu tacala anhu ardaaha ayaa waxay tidhi allaahuma allahyow maticnii igu raaxay bizawji ninkayga noloshiisa igu raaxay rasuulilaahi ahaaday wa biabii aabbahayna igu raaxay abi sufyaan ahaaday wa biakhii walaalkay mucaawiyata mucaawiyahayn igu raaxay oo cumrigooda waxaa weeyaan wax badan oo aad u badan isii oo cumrigooda aad igu dheray fa qaala laha rasul wuxuu ku yiri sal slm innaka adiga sa'alti illaah alla weyna ee aad wax u weydiisatay ama aad weydiisatay liajaalin ajalla iyo muddooyin madruubatin la go-aamiyey oo meel lagu xiray wa aahaarin iyo tallaabooyin oo mawduu'atin la qaadi doono oo la yaqaano intay noqon doonaan iyo wa arsaaqin risiqyaalo oo maqsuumatin la qeybiyey oo qoondaysan maqsuumatin la qoondeeyey laa yucajilu allama ma shay min shayan shay minaa xaggeeda qabla xillihi intuusan wakhtigaas gaarin ka hore lagama dadejiyo walaa yuaharu lamana dibdhigo yuahiru mana dibdhiga rabbigeen minha xaggeeda shayan shay bacda xilihi markii wakhtigiis uu gaaro kadib ilahay dib umaliga walan yuahir allahu nafsa ida jaa ajaluha wallahu khabiiru bima tacmaluun waaya walow saalti illah alla weyne hadii aad weydiisata an yucaafiiki inuu kaa badbaadiyo min cadaabin cadaab oo fi naari ahaade iyo wa cadaabin fi lqabri lakaana khayran laki kaas ayaa ku wanaag badnaa intaad isku lugoyn lahayd waaas waxaa kuu dhaanta inaad naarta mxuu ahaay qabriga cadaabka qabriga iyo iyo cadaabka mxuu ahaa naarta inaad alla badbaadadeeda weydiisato inuu kaa badbaadiyo labadagaas ayaa ku khayr banaan lahayd qaal wuxuu yidhi faqaala rajulu nin baa marka wuxuu yidhi yaa rasul rasuulka allow alqiradatu daayarada iyo walkhanaasiiru doofaarada hiya iyada mimaa musikha waxyaabaha la masakhay oo la mxuu ahaay abuur bedelay miyay ka mid hore oo la halaagay oo waxaa weeye jacala minhum qirdat alkhanaasiir doofaarihii iyo mxuu laga dhigay daayarada laga dhigay labadaas marka doofaarada iyo daayarahan hadda aan ma ummadihii hore oo la masakhaya saas weydiiyey faqaala nabi nabigen wuxu yih sal slm in allaha laweyne caza wajala lam yuhlik ma halaagin qowman qolo aw yucadibma cadaabin ayaga naslan nasli ka hira marba alla cadaabo nasli ayaga ay dhaleen oo ka dambeeya lama arka weyaan ilahay ma yeelin rabbiga subxaana wa tacaala waaya o wa ina alqiradata daanyeerta iyo alkhanaasiira doofaaradana kaanuu waxayn qabla daalika intaan ummadahaas la eh, marka inay doofaaradan jooga iyo daanyaradan jooga waa ummado la masakay sax ma ahan ayuu nabigeen ula jeeda calayhi salatu slam xadidkan muslim ee soo saaray marka mas'alo yaraa ku jirta culimada aada uga hadlaan masalada maxay tahay ajasha qofka way qoranta ajasha qofka way qoranta culamadu waxay yihahdaan marka ducada laa yaruddu alqada ila adducaa qadihii iyo xukunkii la xukumay waxaa weeyaan wax celiya ma jira ilaa duca mooyane aharkaas ama xadiidkaas ay culimmada soo qaataano waxa weyaan ducadaas inay wax alla wixii qada ahay inay sidii ay u qornayd ay ka badasha way dhacaysaa ay leeyihiin way dhacaysaa marka culimada in badan ay ka hadlaan oo akhiiran waxay kusoo gunaanadan ragga intaan arkay qaybo ka mid ah waxay kusoo gunaanadan waxay leeyihiin mashii'ada allah ayaa waxaa ku qoran hebel wuxuu gaarayaa boqol sano ayuu gaarayaa tusaale ama konton sano ayuu gaarayaa hadduu alla baryana ama hadduu sadaqa la baxana ama hadduu sidaa yeelana intaas ayaa looga dariyay oo wuxuu gaarayaa boqol iyo wuxuu gaarayaa lixdan ama toddobaatan uu gaaraya oo waxay ku xihan tahay arrinkan inuu ducadaas qofka la imaado marka qofkii isagoo ajashiisa dhammaatay oo lixdanka sano ay u dhammaatay ama toddobaatanka ama siddeetanka ama ay u dhammaatay ayaa mashii'adii ku xirnayd taas ayada haddii ay dhacdo ahayd ayuu marka qofka duca la imaanay ducadiiya marka looga samayna marka muddo kordhin ama extension waxa u taqaanaan adinka <laughs> wallaan muxuu ahaa basaboorada culamada qaar saasay dhahaan marka saasay leeyihiin laakin waalcilmu cind allah axaadiis laga yaro fahmi karana insha allahu tacaala way noo imaanaysaa oo way soo socotaa weyaan baabun kullu mawludin mawluudin mid kasta oo dhasha yuulad waxaa lagu dhalaa cala alfitrati islaamnimo ayaa lagu dhalaa weyaan fira iyo toosnaan ayaa lagu dhalaa weyaan xadiidka laba boqol iyo saddex iyo can abi hurayrata radi allahu taala arda qala abu hurayra qaala nabi nabigana wuxu yih sal slem maa min mawluudin mid kastoo dhashay ma jira ilaa hadduu dhashay yuulad waxaa lagu dhalaa cala alfitrati islaamnimo fa abawaahu labadii dhashay yuhawidaanihi yahuud bay ka dhigaan aw yunasiraani ama nasraani iyo christan bay ka dhigaan aw yumajisaanihi majuus iyo dabcaabud ayay ka dhigaan weeyaan kamaa tuntaju sida looga dhaliyo albahimatu bahiimadii iyo xayawaankii iyo markii laga dhaliyo mxuu ahaa ama ay dhasho neefkii markuu dhala wuxuu dhalayaa neef kaamil ayuu dhalayaa kow hal tuxsuna miyaad dareemaysaan fiiha iyada gudaheeda amaba xoolaha dhalani min jadcaa mid waxaa weeyaan ilka jaban amaba waxa weeyaan meel laga ka go-on miyaad mxuua arkaysaan uma intaa kadib yaquulu wuxuu dhihi abu hurayrata wuxuu arini akhrini jiray qowl lah caza wajal fitrat allaahi firada alle iyo uunka alle ood ku umay allatii taasoo fatara uu ku umay annaas dadka caleyha dusheeda oo towxiidkii iyo alle waxdaaniyadiisii ayaad ilahay ku khalqi subxaana wa tacaala baabun allahu aclam bimaa kaanuu caamiliin xadiidkaas ayuu baabkan u baabaya allahu alla weyne ayaa aclamu ogaan badan bimaa shay kaanuu ahayn caamiluna caamiliina kuwa qabto oo shaqeeya waa ilmihii yaryaraay oo ilmaha muxuu ahay gaalada ilmaha gaalada oo dhintay sida xaaladooda ay noqonaysa ayuu baabkan u baabiyo weyaan marka nabigana wuxuu le alai sla slam sida noo imaan baa waxay qabanaan ama qaban lahayn isaga ayaa ogsoon xadiidka laba boqol iyo afar iyo lixdanaad ibn cabaas waxaa lagu radi allahu tacala anhuma qal cbdullahi bin cabaas suila rasuula nabiga ayaa la weydiy sal sl can awlaadi lmushrikiina mushrikiinta awlaadooda faqala wuxuu yihi allahu alla weyne id goortii khalaqahum uu umay aclamu isaga ayaa ogaan badan bima kaanuu caamiliin waxay samayn lahayeen waxay qaban lahayn ilahi asagaa yaqaano marka hadda inaan kula soo boodno awlaadda ayada ah ama gaalnimadii abayaalkooda la raacina ama muslimiin oo la raacina taas ayada mxuah baabkeeda xadiidkan ayaana hortaagan weyaan baabun jafa alqalam qalamki ku qalalay bimaa anta laaqin waxal waxaad la kulmaysa wuu ku qalalay weyaan oo qoraalkii la qoray wuu qalalay hasdhimin xadiidka laba boqol iyo shan iyo lixdanaad can imran bn xuseen waxaa lagu radi allahu ta an arda qala rajul ninbaa wuxuu y rasu rasuulka allow ayucrafu miyaa la garanaya ahlu ljannati ahlu jannada miyaa laga garanaya meel ahli naar ma kala soocan yihiino hadda maantadan la jooga cidda ahli naarka ahlu naarka ah iyo cidda ahlu jannada ah miyaa la kala yaqaanaa qaala nabigeen wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam nacam haa qaala wuxuu yidhi marka ninkii falima yacmalu lcaamiluuna dadka marka camalka la imaana maxay camal ula imaanaysu dhibaan maxay isu feerjibinayaan salaadi iyo soonki iyo camalkan tirada badan hadiiba qofka ahlujanna ahlujanna inuu janno gala loo yaqaano oo haddaba la yaqaano ay qoran tahay kii ahlu la yaqaano mahan aayar qoraalkaa iska tala saaran oo haddana heen iska qabsan iska baashaan qofka oo alla subxana watacala janno ugu tageen jannaha iska galo kii naar naara iska gala dhibkan maxaa loo mari rafaadkan saas ayuu weydiiyey ninkaas ninkii qaala nabigan wuxuu alayhi sla kullun mid la arka yacmalu wuxuu u shaqaystaa limaa shaygii khuliqa lahu loo uumay aw amaba limaa shay yuyasaru loo yasira lahu isaga haddii aad marba aragto qofkii inuu ilaahay xaggiis usii jeestay ilaahay khayr buu doonay subxana wa tacaala haddii qofkii aad aragtay inuu shar unu jeestay rabbigan subxana wa tacala shar unbuu la doonay laakiin waxaa dhici kara marka kuwaan inkaarta ay ku dhacayso oo fa yasbiqu caleyhi kitaabko ah ilahay naga qabta subxana wa tacaala waa kuwa fii maa yadharu dadka sida u muuqata dad susuubanoo wanaagsan yihiin laakiin qalbigooda maxaa ku aasan munaafiqnima ku aasan qaalkood qalbigooda maxaa ku aasan waxaa ku aasan istutus qalbigooda maxaa ku aasan dana adduunya ku gaar sidii kuwa nabigeena sheegay alai slat mid ayaga ka mid laba dhulaandhul amaba laba garab oo muxuu ahaa buurbuuran hadduu dareema inuu ka helaa masjidka safka hore amaba masaajidka jamaaca lagama waayeen waa u cadday oo waxay u imaanayaan tusaalahaan maanta haddii aan dhahna salaad kasta kun shilin baa laga qaybina masjidka ka warrama culamaala ya salaad kasta ku shil baa laga qaybini ya dadaa dhiman lahay xaadiritaan maahan meesha albaabka dad baa ku dhiman lahay xaqiiqa la socda arrintayda gaala xataa way imaan lahayn meel la kala istaago meeshan waa lagu dhiman lahaa masjidkan waa laga hijroon lahay khalaas waa soo ma garan ilan loo imaanaa salaad maahan adiga salaadaad aad u yeertay salaadya loo imaana mxuu ahaa asaga wuuu iska dhigi qof salaad imaan lakin salaadda ma socdee kunkaa shilin u socdaa joogtada marka maalin kasta shan kun oo shan shan daqiiqa ama toddoba daqiiqa ku qaadani yaa diidi low yaclamu low yajidu axaduhum mirmaanatayni xasanatayni ya la shahida alcishaa ya aw cadmayn riwaayada kale cisha had imaan lahaa marka waxaan kala dadka imaanan marka ood arkaysaan oo inkaarta ay ku dhacayso oo fa yasbiqu cayl kitaab wixii annaga noo muuqda laakiin xaqiiqada camal ilahay darsi qofka ma wadin saas ayaa kolleyb culimada in badan iyo xadiisana ay caddaynayaan mooyaan laba boqol iyo lix iyo lixdanaad can abil aswad duali abil aswad duali waa taqaanaan sooma ninkaas ninkan waxaad ku taqaanaan ya waadic cilmi naxw hahay taabicigaas jaliilka ah ayaa waxaa laga wariyay raximahullah qaal wuxuu yidhi qaala lii wuxuu yidhi cimraan ibni xuseyn wuxuu yidhi ara'ayta bal ka waran abilswadow maa yacmalu nnaas dadka waxay shaqeeyaan oy la imaadaan camalka alyowma maanta oo yakdaxuuna fiihi ay ku dhibaatoodaan oy ku feeri jabaan ashayun shay miyaa qudiya calayhim iyaga lagu dul xukumay ama loo xukumay aw amada calayhim ayaga ku dareeray oo ku socday min qadari maa sabaqa wixii hormaray qadarkoodii shaygan maanta ay qabanayaan oo salaad noqotaya khayr noqotaya wanaaggan in la imaada noqotaya ama xumaan noqotaya camalkan ay qabanayaan ma camal waxaa weeyaan lagu xukumay oo socday oo u qoran miya aw amaba fiima shay weeyaan yustaqbaluuna bihi lala qaabila mima ataahum bihi nabiyuhum nabigooda wuxuu la imaaday wixii ay kala imaadaan oo wanaag ah unbaa lagula dhaqmi ee buugaas iyo qoraalkaas hore waxba kama jiraan miya o waabatat ay ku sugnaatay alxujatu xujada calayhim korkooda oo nabiga cala sl u keena xujadii oo maanta haba yaraatay wax marsiisa o haystaan ayna jirin saas miya aan ku celiyey mar labaad ara'ayta bal ka warran abilasodow waa maa yacmalu nnaasu dadku waxay camalfalayaan alyowma maanta oo yakdaxuuna fiihi ay ku dhibaatoonayaan ay ku daalayaan ashayun mashayba qudiya calayhim lagu xukumay ow wamadaa calayhim ku dareeray min qadari maa sabaqa wixii hormaray qadarkooda shay ku dareeray u qoranoo meel ay uga tallaabqadan ay jirin oo saa u qoran miya aw amaba fii maa shay yustaqbaluuna bihi lala qaabilo isaga oo mimaa shay ataahum la imaada bihi isaga nebiyuhum nabigooda aw habatat ay ku sugnaatay alxujatu xujada calayhim dushooda oo haddii ay kan la imaadaan ay wixii horoo qornay waxba macno ku dhisnayn ma sidaasa xaaladda fa qultu bal shay-un shay oo qudiya calayhim waa shay lagu xukumay oo waxaa am saciidun baa loo qoray wamadaa wuuna taga calayhim ku dareeray weyaan qaala wuxuu yidhi fa qaala wuxuu yidhi afalaa yakuunu miyuusan in la dulmiyey oo dadka ayagaa naar lasiga qoray oo xumaan laisaga qoray soo dulmi ma noqonays waa imtixaamaya qaala wuxuu yidhi fafazictu waan argagaxay min dalik arrinkaas aan ka argagaxay fazacan argagax shadiidan aad u daran baan argagaxay oo arrintii warar baa igu wa qultu waxaan kullu shayin shay la arka khalqullahi alla weyne uunkiisa weeyaan wa milku yadihi gacantiisa ayaa hanatay oo isaga ayaa milki ay u yihiin falaa yus'alu rabbi lama weydiiye ama yafcalu wuxuu fali wahum dadkana yusaluuna waa la weydiina halkaasu ku cararay marka yani ilaahay baa khalqigan umay xadiidkiina waa ti aan soo marnay oo hadduu dhammaantood cadaabo aalim alla kuma noqdeen rabbigan wa tacaala loomana qabsadeen faqaal lii kadibna wuxuu yidhi markii ad imtixaami kadib yarxamuka allah alla weynaha kuu naxariista inii aniga lam uriid ma doonin bimaa sa'altuk waxaan ku weydiiyey ilaa liaxruza inaan imtixaano oon baara calaka caqligaada iyo fahamkaada diinta aad u fahamsanta inaan baaro unbaan rabay ina rajulan laba nin oo min musaynata reer bani musayna ah, ama reer musayna ah ayaa ataya rasulla nabigaan u yimid sal slam musayne weli almusani ayaa la yihahda waa joogaan musaynada ilaa hadda sacuudiga way joogaan iyo khaliijka way ku nool yihiin ina rajulayn laba nin oo min musaynata reer musayne ah ataya rasuula nabigaan u yimaadeen sal slam faqaala waxay yidhaheen yaa rasuul rasuulka allow ara'ayta bal ka waran maa yacmalu nnaasu alyowma dadka waxay samaynayaan maanta aw yakdaxuuna fiihi ay ku dhibaatoonayaan ashayan shay miya qudiya calayhim lagu xukumay aw madaa fiihim ku dareeray min qadari maa sabaqa shayga hormara qadarkiisa aw amaba fii maa shay miya yustaqbaluuna bihi lala qaabilo oo mima ataahum shay u yimid bihiulo yimid bihi isaga nabiyuhum nabigooda aw habatat ay ku sugnaatay alxujatu xujada calayhim dushooda qaala nabiga maya bal iska dhaafeen shay-un waa shay oo qudiya calayhim lagu xukumay awamada fiihim ku dareeray wa tasdiiqu dalika arrinkaa rumayntiisana fii kitaab illahi kitaabkale ayuu ku sugan yahay wa nafsin naf ayaan ku dhaartay iyo wamaa rabbi ayaan ku dhaartay sawaaha simay oo uumay fa alhamaha ku ilhaamiyey oo muxuu ahay ku hanuuniyey u jideeyey fujuurahaa faajirnimadeeda iyo wa taqwaha taqwo iyo wanaag la-imaadkeeda allahaas ayaan ku dhaartay wa nafsi naf ayaan ku dhaartay wamaa sawaaha fa alhamaha ku ilhaamiyey fujuuraha faajirnimadeeda iyo wataqwaha iyo kabaqitaankeeda muxuu ah, alla kabaqitaan iyo faajirnimo ku hanuuniyey hidaayadaas marka iyo fa alhamaha ilhaamkaad la sheegi waxa weyaan qofka wahadaynaahu najdayn labada jid ayaa la tusay isagii ayaa inaasaan dooran doona ilaahay uu ogsoonyahy subxaanahu wa tacaala maadaama ogsoon jidka ayaa halkaas iyaasaad lagu mariyey waa sida hore aanu sheegnay xadiidka laba boqol iyo todoba iyo lixdanaad can caaishata waxa le radi taala ardaha um ilmuminiin qaalat waxay tir caaisha duuciya rasuula nabiga alla ayaa loo yeeray ilaa janaazi sabiyin canug yar janaasadii ayaa looga yeeray oo meel ansaari reer ansaariid ah. faqultu waxaan ya rasul rasuulka allow tuuba laan jannaad iyo barwaaqo iyo khayr ayaa lihaada canugan u sugnaatay cusfuurun waa shimbir oo min casaafiir jannati jannada shimbireeda ka mid ah iyo khayr ayuu la kulmay lam yacmal isua xumaan muusan camal falin walam yudriku muusan haleelin oon xumaantii intuusan gaarin ayuuba ka dhintay qala wuxuu yidh waqayra dalika arrinka arrin ahayn maad sheegtid cayshoy yaa caaishatu cayshay ina allaha alla weyne khalaq wuxuu u umay liljannati jannada ahlan dad buu u umay khalaqahum uu umi lahaa iyada wahum ayagana fii aslaabi aabaa'ihim aabayaalkood dhabarkooda iyagoo ku jira wa khalaqa linaar naarna wuxuu umay ahlan ehel buu marka waxaa weeyaan yaa muqaliba alquluubi habit quluubana calaa diinika yaa musarifa alquluub sarif qalbii calaa aacatika ducooyinka nabigeenna uu aad ilahay uu bari jiray ay ka marka hanuunkan iyo wanaaggan ilahay u nasiiyey inaad ilahay nagu sago subxaana wa tacala daa'iman o abadan waa inaan tadaruc iyo ugu jirna weyaan markii aan soo maraynay xadiidka laba boqol iyo laba iyo lixdanaad akhirkiisa waxaa ku sugnayd inuu nabigeena yihi sala allahu aleyh ina allaha caza wajal lam yuhlik qowman aw yucadib qowman fajacala naslan wa ina alqiradata walkhanaasiir kaanuu qabla dalika markuu nabigeena yidhi waxaa kusoo aroori karta sida akhyaarta qaar ay soo gaarsiiyeen qowl allahi caza wajal kunuu qiradatan khaasi'iin dayeera dulloobay noqda waa tii rabbi uu ku yidhi subxana wa tacala nimankii yahuudda ahaa oo ugaarsadeen sabtigii loo diiday inay ugaarsadaan arintaas marka see lagu jamcinaya waxaa lagu jamcinaya cabdullahi bin cabaas radi allahu taala anu arda ayaa wuxuu leeyahay cid suuraddooda la bedelay ma jirta fi tafsiir ayuu saa cid suuraddooda la bedelay ma jirta oo saddex maalmood adduunkan baaqi ku noqotay saddex maalmood adduunkan baaqi ku noqotay marka ciddaan marba ciddii suuraddeedaba la bedela ama daanyeer laga dhiga ama doofaar laga dhigo wax u badan nooladan waa saddex maalmood wix ka dambe waa la halaagaya marka doofaaradan iyo daanyarada hadda jooga ma aha daanyeeradii iyo doofaaradii reer banu israiil laga dhigay waa daanyeere iyo doofaaro kasii horeeya sii joogay nasligooda weyaan ee kuwaas la masakhay maahan sideedaba marka la masakhayna daanyeere iyo jooga ayaa inta muxuu ahaa suuradoodiia kuwaan la dul saaray la dul saaray oo laga dhigay way sii joogeen daanyeerada doofaarada saas weyaan marka kunuu qiradatan khaasi inadaas halkaas ayay noqonaysaa weyaan hadalka ibn cabaas ayaan insha allahu tacaala xaggiis aadaynaa xadiidka laba boqol iyo sideed iyo lixdanaad can cabdillahi bni camr caas radi allah taala anma qal cbdillahi bn camr samictu waxaan maqlay rasul rasulka alla ayaan ka maqlay sala allahu alay slam yuqul isagoo leh allaha alla weyne khalaqa wuu umay khalqahu unkiisa fii dulmatin meel mugdi ayuu ku umay ama mugdi ayuu ku umay fa alqa calayhim kadibna markaasuu rabbi ku dul tuuray min nuurihi nuurkiisa faman asaabahu min dalika faman qofkii asaabahu asi min dalika arrinkaas annuur ihtada waa hanuunay waman akhtahu qofku u gafayna dalla wuu lumay falidaalika sidaa darteed ayaa aquulu waxaan leeyah nabig yidhi alai slat slaam jafa alqalamu qalamku wuu qalalay calaa cilmi illah cilmiga alla marka ilaahay markuu khalqiga uumay ayuu muxuu ahaa nuurkiisa ku tuuray dushooda siduu ugu tuuray annaga ma naqana ilahi baa ogsan subxana wa tacaala annaga xataa sida noola khalqi miyaan oo tafaasiish miyaan naqaanaa waa maya canugan annaga aan muxuu ahaa eh, biyo mahiin ah oo annaga aan tuurayna oo raxim lagu tuura sida loo khalqa sida cidyaha loo soo saara sida lafiisa loo samayna inta ay muxuu ahay ay yihiin miisaanka intuu yahay miyaan naqana adigaan is aqoonin adiga xataa saw nafs miyaa taqana waxba kama ogid marka baabkaas baab aad loo gala ma xadiidka laba boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can cumar ibn khaaab waxa lgu radi allahu taala an arda qala sayd cumar lamaa goortii nasalat ay soo degta hadi aayat aayadan fa minhum shaqiyu markii ayadda ay soo degto minhum ayaga iyuu ka mid shaqiyun mid dhurdarsaday iyo wasacid mid dhuroobay mid guulaystay iyo mid halaagsamay saaltu rasuula nabiga ayaan weydiy cala sl slm faqultu waxaan ya nabiylah nabi allow facalaa ma nacmalu maxaanu camal falayna marka haddii ay saas oo bahash u qoran wuxuu mari lahaa maxaan camal iskuga dhibaynaa calaa shayin shay qad furaqa minhu laga faareer noqday oo laga baxay aw calaa shayin shay lam yufurqa minhu aanan laga bixin yaa nabiy llahi nabi allow facalaa maa nacmalu maxaan ku camal falaynaa facalaa maa namalu maxaan ku camal falaynaa weeyaan calaa shayin shay maan ku camal falayna qad furiqa minhu laga baxay oo la dhameeyey oo xukunkiisa meel lagu qoray oo lagu xiray oo calaa shayin shay oo lam yufraq minhu aanan laga bixino wixii aan anaga la imaadnuun ay wax ka bedelaan qaal wuxuu bal inaad arrintaa ajir iska dhaafe calaa shayin shay baad ku camal falaysaan qad furiqa minhu laga baxay wajarat bihi alaqlaamu qalimaanta ay ku dareereen oo la qoray ayaad ku camalfalaysaan walaakin warka lagu laabay qalbigaada hadagae eh, kullun mid la arkana muyasaran waxaa loo yasiray oo loo fuudeeyey limaa camalkii khuliqa lahu loo uumay camalkii khayrka haddii marba lagu waafajiyo ad aragta adiga jana lagu uumaye dhankaas un muxuu ahaa kusii dadaal haddii aad aragto inaa inkaar kugu dhacday ood baddan ku jirtana halisaad ku jirtaa eh, si isu bedel si isyel weyaan xadiidka imam tirmidi ee soo saar waa xadid saxiixa can aishata taala markii ciddii wanaag waday yay wanaag ugu harin ayuu nabigeena kala jooda alai sl slam sid cumar loo sheegi qalin ayaa meel ku dhacaye wixii aad muxuu aha kasbatay unbaadun ku dhacaysaa markaas waxaa weeyaan waxaad ogaan kartaa haddii jidkaa jidkaa lagu fuuday oo xumaan un mooy shaqo kale aad haynin naar ayaa lagu uumay haddii aad wanaag mooyn wax kale hayninna waxaa lagu yasiray oo lagu uumay jannada eh kusii dadaalo ilahay kumaaday subxaana wa tacala saas weyaan xadiidka laba iyo toddobaatanaad can caiشhata waxaa laga wariy radi allahu ta an ardaha ana rasuula rasulka al sal l slm qaal nabigan wuxuu yidhi ina rajula ninka la yacmalu wuu camala falaama ahli اljanati ahlujanna camalkeeda wa inahu isaga lamaktuubun waxaa weeyaan loo qoray fi lkitaabi kitaabka min ahli naar ahli naar loo qoro weyaan waidaa kaana markuu ahada qabla mowti geeridiis ka hore ka wareegayaa oo wuu wareegayaa oo facamila wuxuu camal fala bicamali ahli اnaari famaata kadibna wuu dhimanaya asagoo camalka ahli naar ku jira fadakhala naar naarta ayuu geli arrintaa khatar weyaan xilliyada martaqan ad leeda bal haduun sirifdan yarkabood gool ad leeda laga yaabaa in mxuu aha gefkeena i geerideen allama kulmiyo waa tii somalida ay ku ducsan jireen gefkeena i geerideen allama kulmiyo marka waxaa laga yaabaa adoo gefkan yar mxuu aha ku dhaca kaboodla in marka malakumoodkan dhag lagugu siiy marka in daa'iman oo abadan qofka uu tallaabo kastau qaaday hadalkastu ka hadla waa inuu mutaxadir aad u muujiyo weyaan ko waina rajula ninka la yacmal wuu camalfala bicamali ahli nar ahlinar camalkiisa ayuu qabanaya wainahu isaga lamaktuumu loo qoray fi lkitaabi kitaabka min ahli janati ahlujanna loo qoray faida kaana markuu ahdo qabla mowti gaaridiis ka hore taxawala wuu wareegaa facamila wuu camalfala bicamali ahlijanati ahlujanna camalkeeda ayuu camalfala maxaa meesha ahlujannan kusoo noqnoqon tii hore maxay ahayd aan ku noqona xadiidka dhanba ina rajula ninka la yacmal wuu camalfala bicamali ahli janati ahlujanna camalkeeda wainahu isaga lamaktuumun uu ku qoranya fi lkitaabi kitaabka min ahli naar loo qoray weeyaan waida kaana goortu aad qabla mowti geeridiis kahor taxawala wuxuu u wareegaa facamila fataxawala wuu wareegaa oo facamila wa camal fala bicamali ahli naar iyo camal fala famaata kadibna u dhintaa fadakhala annaar naar ayuu geli dad akhyaar ahay oo safka hore ku tukan jiray soomaarkin oo meelaha taagtaagan oo inkaar ay ku dhacday oo sawaalgaab xiran oo qaarkood muxuu ahaa dumarka iyagoo qaawan la sawiran oo imtixaan ay ku dhacday soomaarkiisan oo taqaanaan qaarkood waxaasoo kale waa qofka taxawul baa ku dhici nasal allaha lahum lana walahum lidaaya waina rajula ninkan la yacmalu camal fala bicamali ahli naar ahlinaar camalkiisa o yacmal falaya loo qoray fikitaab kitaabka min ahljannati uu qoran yahay ahlujanna inuu yahay faida kaana goortuu ahada qabla mowtii gariis ka hore taxawala wuu wareega facamila wuu wareega facamila camal fala bicamil ahliljannati camal fala famaata markaasuu dhintaa fadakhala wuu galaya fanaaniin soo ma arkin muxuu ahaa muadiniin isu rogeen oo masaajidaha ka aadimi ya magaciis muxuu ahaa ninkii muxuu aha sheekhi zulfa sheekh zulfa fanaan weyn oo ahaa kuwa hadda waxaad arkaysaa muxuu ahaa fankii aan ka bixi rabaa iyo qaar hadda muxuu ahaa mahmahanaan aad arkaysaa facebook aad ku arkayo hakada markii qaar ka baxay iyo marka waa qofkii xumaan ku jiray daduu lumiyey lakiin maca dalik uu tooba keeni ilahay baa subxana watacala kadibna ku ofsani xadiidkaas imaam axmed ayaa soo saaray waana xadiid sanadkiisu saxiix yahay rijaaluhu rijaalu asaxiix waxaad egta xadiidka kun lix boqol iyo laba iyo lixdanaad laa adri wa ana rasuululahi maa yufcalu bi waa tii nabigan u laha alai sl slam ma ogsoonay anigoo baabun kulu shayin shay la arka biqadrin qadr alle ayuu ku socdaa weeyaan can cabdillahi bn camr as radi allahu taala qa cbdillahi bn camr samictu an maq rasul baan ka maqlay sal sl qol isagooda kataba allahu alla wuu qoray maqaadiira maqaadiir alkhalaa'iq khalqigii qadarkooda ayuu qoray qabla an yakhluqa intuusan umin ka hor asamaawaat samadaha iw alardi arbada intuusan umin bihamsiina alfa sana konton kunoo sano ka hore qaala wuxuu yidhi nabigeena sal slam carshuhu carshiga allana cala almaai biyo dushiis ayuu ahaaday weeyaan xadiidka laba boqol iyo laba iyo toddobaatanaad can taawus ibni kaysaan waxaa laga wariyey raximah llah taawus waa taabici qaala wuxuu yidhi adragtu waxaan haleelay naasan dad baan haleelay oo min asxaabi rasul rasulka saxaabadiis ka mid a ah, yaquuluuna iyagoo la kullu shayin shay la arka biqadarin qadar ayuu ahada ayaan soo haleelay kow qaala wuxuu yidhi samictu cabdullahi ibni cumar ayaan ka maqlay waa jaliil oo taqaanaane yaquulu isagoo la qaala rasuulu llaahi sala allah hore saxaabadii ayuu ka nabiga looma tiirina cala sl laakiin markii dambe isagoo nabiga loo tiirina ayuu ka kullu shayin shay la arkaba nabigan ayaa dhihi alai slam biqadarin qadar ayuu ahaaday qadar ayuu leeyahay xata alcajzu xataa wahsiga iyo ajiska cajiska iyo walkayis iyo fircoonida iyo nashaadka xitaa laftirkeeda qadar alla weeyaan o walkays amaba maxu firfircoonida iyo walcajzu cajiska xataa waa qadar alle uu qoray subxaana wa tacaala laakiin qadarka alle naruddu lqadar biqadar qadar qadar baa lagu celinaya waxaa lagu celinaya qadarka isagaoo kasalka ah oo lagu qoray inaad tirahdo allahuma ini acuudu bika min alcajzi walkasal marka qadarkaad qadarkaad muxuu ah ku dharbaxaysaa kadibna daaqadaa lagala tuuri ducadaas waa labaryadaasa maxaa ku tuuraysa marka wax kasta waa in muxua qofka uu saas u ogaado weyaan waayahay baabun cafwan xadiidka laba boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad an abi khizaamata waxaa laga wariyey can abihi abihi wuxuu ka wariyey abihiisa saxaabi ah qaala wuxuu yidhi sa'altu rasulla nabiga ayaan weydiy alai sl slam faqultu waxaan yidhi ya rasul rsulka allow ara'ayta bal ka warran ruqan tuf oo nastarqiha aan tufid dalabno qaala hal igu tufa igu tufa wa dawaanii dawa oo natadaawa bihi aan isku daweyno io wa tuqaatan taxadar nattaqiiha aan taxadarno hal taruddu miyay celinaysaa min qadar illahi qadarka alla shayan wax miyay ka taraysaa qal wuxuu yidhi hiya ayada min qadar illah ayadaa xataa qadarka alle ka mid ah. tufta laftirkeedaaba qadar allah aad tufaysa cudurkii haku haya xanuunkii markaa tufta qadar alle wa ayadna marka qadarkii qadar lagu laali wey saas weyaan xadiidkaas waa xadiid xasan ah imaam tirmidi ibn maaja ay soo saareen sanadkiisana culamadu waa ka hadlaan waayahay xadiid marka waxaa idiin qoran xaydad soo ma hala saxa can anas mali waa radi lahu ta arda qala wuxu yidhi khadimtu nabiya nabigan ayaan u khidmay sal slm cashra siniin toban sana fama bacanii ima dirin fii xaajatin dan oo lam tatahaya anan suuragelin arrin hadduu ii diro ayna suuragelin ilaa haddii ay dhacdo qaala wuxuu dhihi jiri low qudiya haddii la xukumo ood ilaahay qadara la kaana wuu dhici lahaa arrinka asaga oo waa la heli lahaa aw low qudira haddii la qadara lakaana arrinka wuu dhici lahaa marka nabigeena saas ayuu qadarka u wayaaba keenay waa kan aad ha loo fiiriy waayahay xadiidkaas ibnu xibaan ayaa fii saxiix kusoo saaray waana sanadkiisna calaa sharihima shari buhari muslim xadidka laba boqol iyo shan iyo toddobaatanaad ana ka ibnu xisaam waxaa la wariyey radi allahu taala aa qal wuxu uhi xakiim qultu waxaan ya rasul rasuulka allow ruqan tuf oo kunaana nastarqi kuwa tufitaan dalba biha iyada iyo adwiyatun daawooyin oo kuna natadaawa biha aan isku daweyna hal taruddu miyay celinaysaa min qadar illahi qadarka alla tacala korahay qaal wuxuu yidhi huwa isaga min qadar illah isaga laftirkiisaba qadar allah taas laftirkeeda hawshaas ayada ood qabanaysaan dawadan ad iyo waxaa weeyaan tufta ad tufaysaan qadarka allah xadiidkaas waxaa weeyaan alxaakim fii mustadraki ayuu kusoo saaray imaam dahabin wuxuu yidhi calaa sharihima ay shari bukhari wa muslim baabun tasriif illaahi tacaala alquluub alla quluubta rogitaanka iyo maamulka uu maamulo ayuu baabkan u baabay xadiidka laba boqol iyo can cabdilahi bn camr bn caas radi allahu tacala anhuma ana cabdilahi bn camr samica wuxuu ka maqlay rasul rasulka ayuu ka maqlay qul isagoo ina quluuba bani aadam ibni aadam quluubtooda kullahaa dhammaanteed bayna usbacayni ama isbacayni labadaba waa ku bannaan tahaye laba farood ayay udhexaysa oo min asxaabi araxmaan aleh raxmaanka farihiis ka mid a maanagaa naqaana say u yeelaan ka qalbi rajulin ka qalbi waaxidin hal qalbiyoo kale yusarifu rabbi wuu leexleexiyaa wuu muxuu uma intaa kadib qaala rasu rasulka wuxuu yihi sal l slm allahuma allahyow musarifa alquluubi yaa musarifa alquluubi quluubta alli rogrogayow sarif u rog quluubanaa quluubtanaga calaa aacatika aacadaada kusoo rog weeyaan xadiidka laba boqol iyo todobiyo toddobaatanaad can anas waxaa lagu radi allahu taala arda qal wuxu yihi anas kaana rasul rasulka wuxuu sal slm yugtiru mid badiya bal eega an yaquul inuu yaraha yaa muqaliba alquluubi quluubta alli rogrogayow habit sug qalbi qalbigayga calaa aacatika aacadaada ku sug weeyaan calaa diinika cafad diintaada ku sugayaan faqultu waxaan ya rasul rasuulka allow aamanaa bika adaanku rumayni iyo wabimaa jita bi waxaad la timid fahal takhaafu calayna ma annagaad nooga baqaysaa inaan diintii aan ka noqonno qaala wuxuu nacam ha ina alquluuba quluubta bayna isbacayni laba farood ay udhexeeyaan quluubta ay udhexaysaa oo min asxaabi cilaahi alla farihiisa ka mid ah yuqalibuha rabbi wuu rogrogaa kayfa yashaau dhan alla dhankuu doona yuu rogaa qofkuu rabana wuu baadiya qofkuu rabana rabbi subxana wa tacala wuu hanuuniya sidaa darteed qofku inuu daa'iman o abadan wa allahuma yaa musarifa alquluubi sarif quluubana calaa taacatik allahuma yaa muqaliba alquluubi habit qalbi calaa diinik ama quluuban calaa diinik inaad tirahdo weyaan ama qofku u yihah daa'iman o abadan xadiidkaasna imam tirmidi ibn maaja soo sar wa xadis saxiixa baabun maa qadara allahu alla weyn wuxuu qadaray cala bni aadam ibni aadam oo min azina zinada ayuu baabkan u baab yahay weyaan xadiidka laba boqol iyo sideed iyo todobaatanaad can ibn cabas waxa lg radi taala anuma qal cbdulahi bn cabbaas maa ra'aytu man arkin shayan shay ashbaha kaga ekaan badan bilamami dunuubta yaryar dunuubta aadka u yaryar mima kii kaga ekaan badan qaala uu yidhi abu hurayrata abu hurayra can nabi nabigan uu ka shegay sal slm nabigaana muxuu sheegay cala sl slam allaha alla weyne kataba wuu qoray cala bni aadam ibni aadam xadahu qeybtiisa iyo nasiibkiisa oo min azinaa zinada xaggeed ilaahay wu qoray weyaan oo nin walba oo aadana zinada qayb baa ka soo gaari adraka dalika haleelya laa maxaalata adraka wuu haleelaya dalika arrinka isaga laa maxaalata shaki la-aan fa zina alcayni isha zinadeeda annadaru inaad eegto qof dumar oo ajnabi ood eegto ama naagti saas oo kale ayadna wa zina allisaan carabka muxuu ahaa zinadiisana almantiqu hadal xitaa kaftam ha noqdee xumaan yar aad ku dhawaaqdo wanafsu naftana tatamana xumaantii way jeclaanaysaa oy tamaninaysaa oy qudaraynaysaa wa tashtahi wayna jeclaanaysaa wlfarju farjiga ayaa yusadiqu rumeeya dalika arinka isaga kullahu dhammaantii oyukadibahu beeniye weyaan yukadibuhu beeniye farjiga hadalkii shukaansi qaab aan lahayn oo macno daran fiira wamaa ilaa dalika hadalla yacni hanaami eh, iyo eh, jacayl iyo balaayo ay ku jirta carabkii wuu sheegi ishi waxbaa eegi laakiin meesha laysu fadhiyo waa farjiga weyaan farjigaasa marka hawsha zinada weyneyd amaba geli amaba diidi weyaan baabu xijaaji aadam wa muusa nabi aadam iyo nabi muuse doodda dhex dood cilmiyeed insaxa tacbiir oo dhex martay ayuu baabkan ubaabay xadidka laba boqol iyo sagaal iyo muxuu ahaa lix toddobaatanaad can abi hurayrata radi allahu taala anu arda can nabi nabigen wxu kore sal sl wuxuu yidhi ixtaja waxaad murmay oo dooday aadamu nabi aadam iyo wa muusa nabi muuse calayhim asalaam faqaala lahu muusa muuse wuxuu ku yidhi yaa aadam aadamow anta abuuna adiga abbahanaga ayaa tahay khayabtana waadna hoojisay waarajtna min aljana jannada ayaad naga soo bixisay qaala lahu aadamu aadam wuxuu ku yidhi yaa muusa muusow istafaaka allahu allaweyne ayaa ku doortay bikalaami kalaamkiisuu kuu doortay inuu kula hadlo wakalama allahu muusa takliiman waxaa wuu mxuu ahay wakhata wuu kuu qoray laka adiga biyadii gacantiisa ayuu mxuu aha towraad kuugu qoray ataluumunii miyaad igu eedaynaysaa ood igu muxuu aha dhaleecaynaysaa calaa amrin arin qadarahu llahu alla ii qadaray calaya dushayda qabla an yluqanii intuusin ka horay biarbaciina sanatan afartan sana faxaja wuu ka adkaaday oo ka xuji badiyey aadamo nabi aadam muusa muusa faxaja aadam muusa nabi aadam muuse uu ka xuji badiyey alaaan culimada waxay yidhahdaan alqada walqadar qadarka haddii ay musiibo kugu dhacdo waa loo daliishadaa musiibo haddii kugu dhacdo qadar alla loo daliishadaa laakiin macsiya hadday kugu dhacdo looma isaga wuxuu ka eegay jaanibka macsiyada wcasaa aadama rabbuhu faqawa dhankaasu mxuu aha ka eegay ood ka eedeeyey nabi aadamna dhanka musiibada ku dhacday ayaad isna ka dliishaday aad ka deliishaday marka haddii aad dembi aad samayso oo ti mxu qofka xumaan ku dhaca ilahi ba i qadari may kaama soconaysa laakiin haddii mxu musiibo ay kugu dhacdo ood meel kufta ama si aad wax kaa har noqdaan ama fulaan ama wax kaa dhacmaan markaas oo kale qadarka alla qofka uu deliishan karaa wa fii riwaayati limuslim riwayad muslim mxu soo saaray qaala wuxuu yidhi nabigeen ala sl slm ixtaja nabi aadam iyo muusa ayaa muxua doodeen dood cilmiyeed cinda rabbihima bay ku doodeen faxaja wuxuu ka xuji badiyey nabi aadam muusa nabi muuse waa ka garhele weyaan qaala muuse nabi muuse wuxuu yidhi anta adiga aadamu ayaa tahay alladii kaasoo khalaqaka allahu alla weynu u kuume biyadii gacantiisa wanafaka uu fiika adiga min ruuxi ruuxdiisa wa asyada laka malaa'ikatahu mala'igtiisa ku sujuusiyey wa askanaka u ku dejiyey fii jannati jannadiisa uma ahbadta annaasa dadka ayaad ka soo bikhaiatika gafkaada ila alardi arada oo jannadii aad kasoo saartay weyaan qaala aadam nabi aadam wuxuu yidhi anta adiga muusa ayaata alladii kaasoo istafaaka aloohin uu ku doortay birisaalatihi risaaladiis uu kugu doortay iyo wa kalaami kalaamkiis uu kuu doortay weyaan inuu kula hadlo wa actaaka alalwaaxa alwaaxdi looxyaalkii ayuu rabbi ku siiyey fiiha gudaheed uu ku sugnaaday tabyaanu kulli shayin shay la arka cadayntiisa uu ku sugan yahy weyaan wa qarabaka uu rabbi kusoo fabikam wajadta fabikam inteebaad wajadta heshay allah alla weyne kataba towraata towraad inuu qoray qabla an ukhlaqa intaan li uumin ka hore towraad goin markuu alla qoray iyo uunka anila uuma inta udhexaysay miiqaad ogaatay miiqaad towraad ku aragta inay ku qoran tahay qaala muusa wuxuu yidhi biarbaciina caaman afartan sano towraad maalinta la qoray iyo inta adiga lagu uumay waxaa udhexaysa afartan sano oo towraad qoraalkeedaa sii horreeyey o fahal wajadta fiiha miyaad towraad ku dhex aragtay wa casaa aadamu rabbahu faqawa miyaad ku aragtay wa casaa wuu casiyey aadamu nebi aadam rabbahu rabbigiis ayuu ku casiyey waqawa wuuna muxuu ahaa baadiyoobay ama wuu lumay miyaad ku aragtay qaal wuxuu nacam ha intaan marka nebi aadan la uumin ka hore ayay towraad kusii qornayd qaal wuxuu yidhi afa taluumunii miyaad igu eedaynaysaa an camiltu inaan camal falay camalan katabahu llahu calaya alla igu qoray igu xukumay an acmalahu inaan camal falo qabla an yakhluqanii intuusni umin ka hore biarbaciina sanatan afartan sana qala rasu rasulka wuxuu yidhi sala allahu caleyh ali waslem faxaja wuu ka gar helay aadama nabi aadama muusa nabi muuse weeyaan hada wallahu aclam wsala allah wslam ala abdi rasuli mustafa